alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jiray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda afar iyo afartan ee suurati nisa ah, waxaynu tambiihinaynaa aayadda hore qaybta ku saabsan tayamumka waxaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo safar ah ayaa caaisha waxay weyday qilaado waxyaalahan dumarka isku qurxiyaan ee qoorta ku xidhaan ka mid ah ayaa ka luntay weyday markaasay baadi doontay markaasaa xoogaa markaysagaa meeshii lagu hakaday wakhtigii salaaduna waa soo galay biyaa la waayey markaasaa tayamumka la sharciyey qilaadadii markii dambe waa la helay waxaa laga helay tulid baa kacdo istaagtay markii la joojiyey oo la kiciyey ayuunbaa hoosteedii laga helay arrinkaa loo joojiyey oo bimacnaa ay u baaqdeen oo caaisho sababteeda ahayd ayaa markii dambena markii biyo la waayey xilligii salaaduna soo gashay tayamumka ama gegabaysiga la sharciyeeyey markaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen maa hiya biawali barakatikum yaa aala abi bakrin barakadiinnii ugu horraysay ma aha reer abibakarow maadaama sabab u ahaydeen arrinka loo sharciyeeyey ee aawadiiba gagabaysiga loo sharciyeeyey maadaama idinku sababtiinna ay ku timi dee barakaadkiinni barako ka mida weeyo barakadiinnii ugu horraysay ma aha barakaad kale laydinka arkay tanna waxay ka mid tahay barakaadka laydinka helay ka mid tahay maadaama aad u ahaydeen marka arrinka noocaasee sababnimada ana culammadu waa sheegeen tayamumkuna wuxuu ku yimaadaa mar biyo la waayey iyo mar biyihii la isticmaali kari waayey mar biyihii waa la waayo aayadday sariix ku tahay falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiba marna biyihii waa la hayaaye waan la isticmaali karaynin oo xadiiskii camr bnu caas baa tilmaamaya waynu soo celinnay oo horaynu u sheegnay laakiin way sii akidaynaa almukararu axlaa waa tii camr bnu caas oo ixtilaamay isagoo safar ku jira qabowguna aad u daran yaho gabadana darani ay jirto waddankaasna Eh, xijaas ama xaramaynka iyo agagaarkooda iyo dhulalka u dhaxeeya wakhtiga qabowga khaas ahaan madiine iyo agagaarkeeda waa meelay qabowga wakhtiga qabowga aad u daran yahay inaga qabowgeenna waa sahal laakiin marka kulka iyo marka qabowga mid walba waa inaga daran yihiin kulkooduna aad buu u kul daran yahay qabowgooduna aad buu xilliga qabowgu daran yahay waddankana markaa waxa weeye agagaarkaasi waa meelo dhirtu ku yar yihiin oo bannaanna u badan buuro iyo bannaanno yacni markaa u badan weeye agagaarkaas marka habeen qabowgu aad u daran yahay baan ixtilaamay buu yidhi ciidan sariya ah oo kooxa ayaan wataa oo ilaalo ah ama gaado ah anaana amiiru ah buu yidhi habeenkii baan ixtilaamay waxaan ka baqay haddaan biyaha ku maydho inaan dhinto iga raacdaba markaasaan gegebaystay buu idhi intaan gegebaystay ayaan dabeedna tujiyey buu idhi jamacii aan waday kooxdii ila socotay salaaddii subax baan tujiyey gegebaysi baanan ku tujiyey nebigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam camr bnucaas yaa camru asallayta biasxaabika wa anta junub ma waxaad asxaabtaadii tujisay adigoo janaabo qaba qaala yaa rasuula allah inii samictu allaha yaquulu walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxaan maqlay buuhi ilaahay oo odhanaaya nafyihiinna hadilina allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday ee nafyihiinna hadilina nebigu calayhi salaatu wasalaam fadaxika rasuul lahi sala allahu alayh wasalam nebigu waa ku qoslay dhoo la caddeeyey waxna kuma celinoo ma radin arrinka noocaasa xadiiskan abu daawuud wagayruhu baa soo wariyey culammaduna waa taxsiiniyeenoo waa xadiis xasana bay yidhaahdeen waa midda labaadee culammadu waxay yidhaahdeen falam tajiduu maa'an cadamulwujdaankii xisiga ahaa iyo kii markaa sharciga ahaabaa labaduba soo geli karaan oo yacni almacduumu sharcan kaalmacduumi xisan shaygii sharci ahaan loo waayaa wuxuu ka dhigan yahay sidii shaygii xisi ahaan loo waayo oo haddii aan la isticmaali karayn oo dhibaato ka badani ay ka imanayso isticmaalka la isticmaalayo waxay ka dhigan tahay sidii waxaan lahayn oo kale marka ictibaarkaasna cadamulwujdaanka ayuu markaa shabbahayaa haddaba halkaa waxaan baraarujinayaa baqashada marka leeyahay qofku inuu ka baqo dhibaato weyni inay uga timaado amaba markaysagaa inuu u dhinto ama inuu yacni markaa xubini qallasho ama inuu markaa xanuun ku yimaado ama inuu xanuun markaa hayay ku siyaado ku kordho oo waxyaalaha uga baqo baqashada noocaasi waa baqasho xadkee gaadhsiisan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ghalabatu danni waa in lagu helaa danni ghaaliba male loo badinaayo oo laisleeyahay boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan dhib baa ka imanaysa waa inay noqotaa e hadduu isleeyahay inay dhibaata kaaga timaaddaa waa dhici kartaa inayna kaaga imanno waa dhici kartaa laakiin boqolkiiba afartan ama boqolkiiba shan iyo afartan baa dhibaata kaaga iman kartaa ama boqolkiiba soddon ama boqolkiiba afartan ama boqolkiiba shan iyo afartan ictibaar ma laha maydhashadana looga baaqan maayo waa inay noqotaa danni haaliba oo loo badinaayo ilaaba ilaa inay dhibaatadaasi ka imanayso haddaan sidaa loo badinaynin ruksadaasi kama dhalanayso masaladaasi waxa weeye dhallinyaro badan baa laga yaabaa inay rukso iska qaataan iyadan meesha ruksa ku sugnayn oo mujarad alkhawf yacnii khawf aan markaysagaa danni haaliba ku dhisnayn inuu is idhahdo war in dhibaata kaaga timaadaa laga yaabaaye iska gedgebayso taasi ma bannaynayso waa inuu calal aqalli danni haaliba ku dhisan tahay inay dhibi ka imanayso oo dhibtaasi ka dhalanayso haddaan danni haaliba aynay ku dhisnayn rukhsadii ma imanayso in maydhashadii looga baaqdaana kama dhalanayso allah waxa uu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaab yashtaruuna adalaalata wa yuriiduuna an tadilu sabiil alam tara ma og tahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey min alkitaabi nasiibkaasoo min alkitaabi kitaabka ka mida yashtaruuna adalaalata waxaa la siiyey nasiib yashtaruuna xaalay markaa beddelanayaan ama doorsanayaan addalaalata baadida oo ay ku beddelanayaan hanuunka hanuunka ka tegayaan baadidana qaadanayaan oo ishtiraaga la yidhaha macna alikhtiyaar baa laga tilmaamaya ama macna alistibdaal baa laga tilmaamaya yacnii iibsiga waxaa looga jeedaa way ka dooranayaan ama way ku beddelanayaan haddaad yakhtaaruna u fasirto waxay noqonaysaa yashtaruuna adalaalata cala alhuda waxay ka dooranayaan baadida ayay ka dooranayaan hanuunka oo hanuunkii ka tegayaan haddaad istibdaal u fasirtana waxay noqonaysaa yashtaruuna adalaalata bilhudaa waxay ku bedelanayaan baadiday ku bedelanayaan hanuunka oo hanuunkay ka tegayaan wa yuriiduuna iyo xaal ay doonayaan yashtaruuna marka lagu cadfo waxaad markaa yacni icraabto yashtaruuna ayaa la icraabayaa jumladan ka dambayse lagu cadfayna waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida ah, yashtaruuna adalaalata xaal ay baadida dooranayaan ama baadida bedelanayaan oo hanuunka ka tegayaan wa yuriiduuna iyo xaal ay doonayaan an tadilu asabiil in waddada xaqa ah aa ka luntaan asabiil waa asabiil almucaraf waa waddada la macrifeeyey ee macruufkee la garanaayo sabiil alxaq baa laga tilmaamaya wallaahu allah aclamu isagaa u aqoon laho garanaaya ama aclamu isagaa u aqoon badan biacdaa'ikum cadowyadiinna isagaa idinka aqoon badan wa kafaa billaahi waliya wa kafaa billaahi allah baa ku filan weliyan xaaluu weli yahay allah baa ku filan wa kafaa billaahi allah baa ku filan nasiirana xaaluu gargaaro yahay ama hiiliye yahay waxaa allah inoo sheegayaa kuwii ahlu kitaabka ahaa inay qaarkood xaq iyagoo garanaya intay ka tagaan inay baadi qaadanayaan weliba dadka inay lumiyaanna ay doonayaan oo kitaabkii bay taxriifinayeen towraadeedee loo soo dejiyey markaasaa intay beddelaan si kale ku beddelayeen oo ay ka tegayeen sidii markaa yacnii kitaabka ku sugnayd waxaynay doonayaan inay markaa dadka lumiyaan wa yuriiduuna an tadiluu sabiil idinkuna inaad luntaan bay rabaan ilaahay baa cadowyadiinna idinka aqoon badan marka wuu idinka warramayaa cadowyadiinna ee ka digtoonaadoo iska ilaaliya alam tara ma ogtahay oo cilmigaadu ma ku dhammaaday ila ladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey xadan dheef la siiyey ama qayb min alkitaabi kitaabka ka mida waxaa loo jeedaa kitaabkii yacni markaa la siiyey yaga oo ama tawraad ah hadday nasaaro yihiinna yacni marka injiil ah yuhuudda hadda lagu fasirayaa towraad baa loo fasiray culamada qaarkood oo alkitaab yidhi jinsiga kitaab baa lagu xambaarayaa oo jinsigii kitaab wax ka midaa la siiyey oo towraad wax ka midaa la siiyey yacni siaa yidhina waa jiraan laakiin macnaha horea mutabaadira wa hum alyahuud waa yahuudda yashtaruuna dalaalata uutuu yacni waa uu damiirka ku jira ayaa laga xaalaynaya waxaa nasiib kitaabka ka mida la siiyey uutuu waxa la siiyey yashtaruuna xaalay beddelanayaan addalaalata baadida ay ku beddelanayaan bilhudaa hanuunka oo hanuunka ay ka tegayaan baadidana qaadanayaan wa yuriiduuna iyo xaal ay doonayaan oo ficil mudaarica oo musbata marka xaal laga dhigaayo soota layidhi waawga waa laga madhnaysiiyaa waxaa la odhanayaa waawga laga madhnaysiya waawul xaale eh. kani waa waawul weeyi waawgii laga madhnaysiin jiray ma aha lilcafi baa loo keenay waawulxaal ma aha waayahay wa yuriiduuna iyo xaal ay doonayaan ayaa la siiyey qayb kitaabka ka mida an tadilluu inaad luntaan ay doonayaan oo seegtaan assabiila waddada xaqa ah sabiilka maadaama la macrifeeyey waa sabiil machuuda oo la garanaayo sabiilkaa la garanayaana waa waddadii xaqa ahayd weeyi tukhdi'u ah markaad seegtaan aariiqa alxaqa dariiqa xaqa aad seegtaan yacni asha la geliyey baa markaa caddaynaysaa in loo jeedo sabiilkii xaqa ahaa waayo waa sabiil machuud oo la garanaayo litakuunuu si aa u noqotaan mislahum qaar iyaga la mida aad noqotaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jeclaysteen inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen oo kale oo dee isku mid aad noqotaan maatuu cusmaan ibnu cafaan uu yidhi waddat izaaniyatu low zana annisaa'u kulluhun wallaahu aclamu biacdaa'ikum wallaahu allah aclamu isagaa u aqoon badan biacdaa'ikum cadowyadiinna isagaa u aqoon badan minkum idinka idinka aqoon badan fa yukhbirukum waa idinka warramayaa bihim yacni marka bicadaawatihim cadaawaddooda ayuu idinka warramayaa iyagiiyo cadaawaddooda iyo colka ay idinla buu idinka warramaya litajtanibuuhum wuxuu idinka warramayaa si aa uga dheeraataan wa kafaa billaahi allah baa ku filan weliyan xaaluu gargaara yahay ama weliyan ay xaafidan lakum mid welidin ahoodoo idin ilaalinaya uu ahaaday xaafidan ilaaliye uu yahay lakum idinka idin ilaalinaya minhum iyaga idinka ilaalinaayo weliga waxaa laga keenay min alwelyi markaa weliguna naasir waa noqdaa gargaare yani macnaa xaafidna waa noqdaa naasir iyo xaafidna macnahaan waa isku dhow yihiin laakiin maadaama ta dambe nasiiran ay ku jirto ayaa si macnaha u kala duwo yani xaafidan u cabiray maadaama ay xagga macnaha kala mid tahay wa kafaa billaahi allah baa ku filan nasiiran xaaluu markaa hiiliye yahay ay maanican lakum mid idinka ilaalinaya uu yahay min kaydihim dhagartooda mid idinka ilaalinaya uu yahay min aladiina kuwii waxaa ka mid ahaaday haaduu yuhuudiyoobay yuxarifuuna ay qawmun qola ka mida qowmkaasoo yuxarifuuna beddelaya alkelima kelmadaha can mawaadicihi meelaheeda ka bedelaaya meelihiisa ka beddelaaya mawaadic alkelim baa laga tilmaamaya ismu jinsiga alkelim ayaa markaa damiirku u noqonaya wayaquuluuna waxay odhanayaan samicnaa waa maqallay wa casaynaa waa caasinay wasmac maqal bay odhanayaan hayra musmacin yacni xaal aan lagu maqashiin ay madcuwan calayka bicadami asamaac xaal lagugu habaaray inaanad maqlin lagugu habaaray madcuwan calayka bilaa samicta ha maqlin xaal lagugu habaaray yacni maqal bay yidhaahdeen wa raacinaa waxay yidhahdeen wa raacinaa raacinaa bay yidhaahdeen iyagoo uga jeeda iyagoo cay uga jeeda oo ay markaa rucuuno ama markaysaga yacni markaa nacasnimo ama wax la mida ay markaysaga markaa doonayaan inay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku ganaan erayga raacinaana waa eray xamaalu awjuh ah oo wejiyo kala duwan aqbalaaya raacinana ilaaliyo min almuraacaati laga keenay yacni markaa taa waa loo isticmaali jiro laakiin erayga caynkan ah mu'miniintu markay isticmaalayaan macnaha wanaagsan bay uga jeedeen laakiin nimanka yuhuuddu eraygii way isticmaalay iyagoo macno xun uga jeeda oo cay uga jeeda oo rucuuno iyo wax la mida yacni nacasnimo oo kale markaysaga uga jeeda yacni markaa ayay marka ereyga isticmaaleen saas aawadeed baa mu'miniinta looga nahyo looga reebay hmm. laa taquuluu raacina wa undurna yacni ha odhannina raacina ha odhannina tashabbuhooda ayaa la diilaayey iyo si aynay dariico uga dhigan iyo waddo isticmaalka ereygan ay isticmaalayaan oo macnaha faasidkaa ay uga jeedaan layan bialsinatihim xaalay carabadooda ku qalloocinayaan oo ku tacninayaan layigu waa qalloocinta markaysagaa weeye yacni markaa la qalloociyo marka macnuhu wuxuu dhacayaa laawiina bialsinatihim xaal baana marka masder ku noqonaya xaalay carabadooda ku qalloocinayaan waacnan ay wataacininaya xaalay ku durayaan oo ku dhaleecaynayaan fi diini diinka walow annahum qaaluu hadday sugnaan lahayd inay odhan lahaayeen samicnaa waa maqallay wa aacnaa waa ateecnay wasmac maqal wandurnaa ay wandur ilaynaa xaggayaga soo eega ay odhan lahaayeen na soo jalleec ama wandurna na sugo oo sideeda loo daayo ama la yidhahdo xadfiya iisaal baa ku jiro wandurna ay wandur ilaynaa baa loo jeedaa waana sida mufasirkuba ku fasiraaye lakaana khayran lahum lakaana wuxuu noqon lahaa hadalkaasi khayran lahum mid uga khayr badan min daalika alkalaami hadalkaa horey yidhaahdeen wa aqwama mid u toosnaan badan buu noqon lahaa uga toosan yacni min dalika alkalaam walaakin lacanahum allah waa haddii tafdiil loo fasiro marka min dalika la qadaraayo laakiin haddaan tafdiil loo fasirinee mujaradulwasfi loo fasiro waxay noqon lahay lakaana khayran lahum khayr bay saasi u ahaan lahayd wa aqwama mid u toosan bay ahaan lahayd marka toosnaan badan iyo khayr badan markaa loo fasiri maayo marna ismu tafdiil baa loo fasirayaa marna mujaradulwasfi baa loo fasirayaa oo ismu tafdiil huna laysa calaa baabihi la odhanaayo walaakin lacanahum allahu ha yeeshee allah baa nacdalay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed buu allah u nacdalay falaa yu'minuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan in yar oo yaga ka mida mooyaane wax kale ma rumaynayaan culamada qaar falaa yu'minuunay ka reebeen ilaa qaliilan culamada qaarna eh, lacanahum allah bay ka reebeen oo yidhahdeen allah baa nacdalay bikufrihim ilaa qaliilan in yar mooyaane inta yaree markaa laga soo reebayaana waxay noqonaysaa waa intay islaamtay allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka yuhuudda inay qaarkood ay samaynayaan kelmadaha inay beddelayaan oo taxriifinayaan oo kitaabkii towraadeed way sameeyeen taxriif ay ku samaynayaan taxriifkuna wuxuu u qaybsamaa taxriifu lafdin iyo taxriifu macnan mar lafdigaabaa la beddelayaa oo waxna laga dhimayaa laga saarayaa oo laga nuqsaaminayaa waxna lagu darayaa alfaaddii baa la beddelayaa iyo erayadii iyo kelimaadkii iyo jumalkii waa taxriifu lafdin marna waa taxriifu macnan oo macnaha la beddelayaa lafdigaoo sidiisa ugu yaalla baa ta'wiil baatila la saarayaa maysaa loogama jeedee sidan kalea loo jeedaa si aanu ahayn haddama aragtaa taxriifka labadiisa noocba wuxuu yahay mid muxaraman bannaanayn waxaanu ka mid yahay min sunan yahuud waddooyinkii yuhuudeed buu ka mid yahay latarkabunna sanna man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh waatuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam latattabicunna iyo latarkabunna waxaad raaraaci doontaan waddooyinkii kuwii idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhudhudhun ayaa u raaci doontaan wax kale iska daaya bahalka yar ee dabbiga la yidhaahdo waa bahal mase u eg ama mase kolba saa u taqaan yani la fasiilo ah laakiin ka yar bahalkaa yar yaree mansacagalaydoo kale ah godka uu leeyahoo kale hadduu ay geli lahaayeen waa ka dabageli lahaydeen yani min shiddati alitibaac sidaa u raacaysaan siday u daran tahay mansacagalayda ama masalugalayda dabbi lama yidhaahdo waral baa la yidhahda fi luqati alcarab waaw ra'lam laakiin dabbigu sida kale waa ula mid waase ka yaryahay tan weyne aynu naqaane muusacagalayda la yidhahdee waddankeenna ku nool yada markaa waxa la waral baa la yidhahdaa laakiin dabbigu waa iyadoo yaryar weeye oo iyadu markaa intan maba la ekaataba laakiin waa la fasiilo waa la fasiilo xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh ya marka in waddadoodii la raaci doono oo sunankii yahuud iyo nasaarada la dabageli doono ayaa axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam tilmaamaysa loomana jeedo ummadda oo dhan baa wada raacaysa lagama tilmaamaayo ee waxaa laga tilmaamayaa jamiiculumma maahee waa majmuuca ummadda cid ka mida raaci doontaa laga tilmaamaya laakiin kulligood baa raacaya muraadku ma ah ya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi yaa rasuul allahi alyahuud wanasaara ma yuhuud iyo kristaanka ah qaala faman yacni riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa faris iyo ruum in markaysaga markaa xadiis kalena sheegin culammadu way kulmiyeen waxay yidhaahdeen xagga haddii laga eego ictiqaadaadka iyo waxyaalaha markaysagaa diin ku saabsan yuhuud iyo nasaara laga yaabaa sunankooda in la raaco laakiin waxa siyaasaadka ku saabsan faris iyo ruum baa laga yaabaa markaysaga in la raaco culammada qaarkood waa saas yadaa yacni markaa ku xambaaray ama ku tawjiihi marka taxriifka ay yuhuudda iyo nasaaradu ay sameeyeen khaas ahaan yuhuudda ay sameeyeen ummatu muxamed taxriifu lafdin qur'aanka kuma sameeyaano waayo qur'aanka ilaahay baa xafiday oo ilaashay laakiin taxriifu macnan waa dhacay oo dadka qaarkood inay markaa macaanida qur'aanka la taxriifiyo la bedelo oo ta'wiilaad baatila la saaro yacni ta noocaasi waa dhacday firaqa ahlulbidac ee ahludalaalka ahina qolo waliba waxay doontaa inay bidcadooda qur'aanka waafajisay doontaa oo ay markaa deliil uga hesho marka waxay ku samaynayaan yacni aayaadka macaanidooda inay qalloocinayaan hadday shiico yihiin iyo hadday khawaarij yihiin iyo hadday muctasile yihiin iyo hadday murjice yihiin iyo hadday jabriye yihiin iyo hadday qadariye yihiin iyo hadday markaa suufiye yihiin iyo hadday khayrkood yihiin yacni marka taxriifu macnan markaa saasuu u dhacaayo ta'wiilaadka baatilkee la saarayo ayaa taxriifu macnan noqonaysa laakiin taxriifu lafdin qur'aanka kuma dhacayso innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun allah waxau yidhi annagaa dikriga soo dejinnay annagaana ilaalinayna ee taxriifka macnahe markaysagaa lagu sameeyana yacni culammada cid toosinaysoo saxaysaa kollayba waa jiraysaa oo xaqii caddaynaysaa laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullaahi wahum calaa dalik sida axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mutawaatirada ah ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay koox ummaddiisa ka mid inay ka suulayn inay xaqa ku sugan yihiin oo daahir ku yihiin oo haalib ku yihiin oo loogu gargaarayo oo yacni marka aynay waxba yeelayn yacni cidda yacni markaa hoojisa ee u gargaari weyda iyo cidda khilaaftaa toonna aynay waxba yeelayn xadiiskaasina ummadda wuxuu u qaybiyey saddex daa'if uu u qaybiyey daa'ifa muxiqa mansuura iyo daa'ifa mukhaalifa mukhaalifa lilxaq iyo daa'ifa khaadila yacni waxa weeye markaa saddexa qaybood baa loo qaybiyey waa daa'ifo xaqi ku sugan xaqana u gargaaraysa una nusraynaysana waa nooc waa qolo iyo qolo marka waxa weeye yacni mukhaalifa oo xaqa khilaafaysa iyadu mubdila oo baatil u saaxiiba qolada saddexaad waa qolo khaadilah laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum labada daa'ife kale halkaasaa lagu sheegay man khaalafahum waa kuwa mubdilada ee baatilka u saaxiibka oo xaqiiba iyagu khilaafsan yihiin walaa man khadalahumna waxaa looga jeedaa waa qaar iyagu xaqii garanaaya laakiin xaqa aan u nusraynayna u gargaarayn aan xaqa u nusrayn saddexdaa qole ayaa loo qaybi wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wasmac hayra musmacin waraacina layan bialsinatihim watacnan fi ddiin waxay odhanayaan waa maqallay haddana waa caasina bay odhanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam maqal bay odhanayaan haddana waxa weeye hadal markaa eh, ayay ku odhanayaan haddana marka waxa weeye khilaafkiisay markaysaga ku habaarayaan hayra musmacin hayra musmacin inay maqashiinayaan maaha aha wasmac intay yidhaahdaan baa hadday doonaan hoosuu odhanaya hayra musmacin waqaanad maqale yacnii xaal lagugu habaaray inaanad maqal yacni maqal yacni saas iyadaabay ku odhanayaan yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadallay ku odhanayaan cay ay uga jeedaan waqtiyada qaarkood bay odhan jireen intay u yimaadaan nebiga iska dhigaan qaar salaamaya assaamu calayka ay odhan jireen yacni hadalkan intay hoosu u yaro dhigaan bay laamka ka tegi jireen assalaamu may odhanayaan ee waxay odhanayaan assaamu calayka ya assaam waa geerida geeridii korkaaga ha ahaato dhimo way habaarayaan maxaynay doonayaan nebigu inuu u duceeyo duca nebi ay helaan oo yidhaahdo wacalaykum assalaam idinkana nabadgelyo korkiinna ha ahaato duca nebi halka ay ku helaan yaa caaisha maqashay waa ku baraarugtay hadalkay yidhaahdeen assaamu calayki inay yidhaahdeen markaasay ku tidhi wa calaykum assaamu waddaamu wallacna ya yacni markaa waxa weeye geeri iyo markaa ceeb iyo lacnadiba korkiinna ha ahaato markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaishatu in allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha caaishaay ilaahay afxumada ma jecla ya yacnii afxumada in layska doondoono laysku kellifana ma jecla fuxshigiiyo tafaxushku maxay yihiin fuxshigu waa qofkay dabiico u tahay afxumadu caadaba u tahay inuu iska afxun yahay ya tafaxushkuna waa maxay waa ruux aynay dabiico u ahayn inuu afxumo la yimaado laakiin marmar isku kellifa tafaxush weeye waa takalluf hadda maaragtaa markaasay waxay ku tidhi yaa rasuula allahi miyaanan maqlin waxay markaa yidhaahdeen miyaad maqlin yaa assaamu calayk bay yidhaahdeen oo miyaad maqlin buuhi waxaan ugu jawaabay wa calaykum baan idhi buui yacni nebigu kuma darin assalaam kuma darin wa calaykum wa calaykum maxay noqonaysaa waawgu waxaa lagu cadfayaa hadalkoodii idinkana korkiinna ha ahaato waxaa nagu tidhaahdeen yaa waxaa nagu tidhaahdeen idinkana korkiinna ha ahaato hadday assalaamu yidhaahdaanna dee idinkana taasi korkiinna ha ahaato wey hadday assaamu calayki yidhaahdaanna dee geeridu korkiinna ha ahaato wey yaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi miyaad maqal wa calaykum baan ku idhi markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innagu ducadaynu ku habaarno ducadaynu ku nidhaahno waa loo aqbalayaa laakiin tayadu iyagu inagu yidhaahdaan laynoo aqbali maayo saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka diintii inay tacniyaan bay doonayaan oo dhaleeceeyaan yani markaa nebigana calayhi salaatu wasalaam hoos inay u caayaan bay rabaan walow annahum qaaluu samicnaa wa aطacnaa wasmac wandurnaa lakaana khayran lahum aqwam laakiin lagu kari waaa saas aawadeed lacnadda ilaahay baa korkooda ku dhacday walaakin lacanahum allahu bikufrihim falaa yu'minuuna ila qaliila allah waxau yidhi min aladiina haaduu kuwii yahuudiyoobay waxa ka mid a yuxarifuuna alkalima qawmun qowm baa ka mid ah yacni mintu waa tabciidiya waa khabar muqadama yuxarifuuna waa ficil waa jumla ficiliya jumla ficiliya wey haddii lagu socdo sida zamakshari minta tabciidiyadii waa isim cinda zamakshariy taqdiir waxba uma baahna oo bacdu bay la micno tahay isagu nuxaadda kale waa khilaafo wuxuu ihi minta tabciidiyadii isim weeye mubtadayadaa noqonaysa ya mudaafiilahii baana markaa isimka ka dambeeya lagu jaraya calaa ra'yihi waxay noqonaysaa wa min aladiina ay wa bacdu aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima marka taqdiirka qowman loo baahan maayo calaa hada ara'yi laakiin sida jumhuurka dee nuxaadu mareen baa qumman oo ah markaa in la yidhaha minta tabciidyadaahi yacni waa xarfu jar weeye sida minta kaleba ya afar iyo tobanka macnee kale ay leedahay mintuba siday markaa u tahay xaraf jar ay u tahay bayaduna xaraf jar u tahay ee isim ma aha calaa haada min aladiina waxay noqonaysaa khabar muqadam ay noqonaysaa mubtadihii waa inuu dib haddaba yaallaa haddaba mubtadihi waa xadfan yahay ama qawmun qadar ama fariiqun qadar min alladiina kuwii waxaa ka mida ka midadaasaa laga dhadhansanayaa khabarnimadii khabarku waa maxay waa maxadu alfaa'ida waa meesha faa'idadu ku dhacayso ya min aladiina kuwii waxaa ka mida haaduu yahuudiyoobay qawmun duul ama qolo qoladaasoo yuxarifuuna jumladaasi sifay ka noqonaysaa yacni sifa ayay ka noqonaysaa qowmunta ama fariiquntaad qadartay qowmun qolo qoladaasoo yuxarifuuna bedelaya yugayiruuna bedelaya alkalima kelmadaha bedelaya wa jamcu kalimatin alladii kalimkay beddelayaan alladii kaasoo anzala allahu fi tawraati allah ku soo dejiyey towraad ku soo dejiyey waa ismu jinsi weeyo ismu jinsi jamci weeyo yacni mufradka iyo jamaca ta'daa lagu kala saaraa kalimatun iyo kelimun marka waxa weeye alladii saasaa lagu sifiyey alladii kaasoo kelimkaa laga sifaynayaa anzala allahu allah soo dejiyey fi tawraati towraad ku soo dejiyo min nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi muxammed ah mintu waa bayaaniyo can mawaadicihi meelihiisay ka bedelayaan allatii taasoo wudica calayhaa korkeeda la dhigay wa yaquuluuna waxay odhanayaan yuxarifuun ay ku cadfan tahay lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga waxay ku odhanayaan idaa amarahum bishayin markuu shay amro samicnaa waa maqallay qawlaka odhaahdaada waa maqallay bay odhanayaan hadalkaa tidhi waa maqallay qawlaka waxaa loo jeedaa maquulaka wa casaynaa waa caasinay amraka amarkaagana waa caasinay bay odhanayaan wa casaynaa hadday doonaan lama waajahayaane hoos bay u odhanayaan maqalay laakiin yeeli mayno wasmac maqal bay yidhaahdeen hayra musmacin xaal aan markaa lagu maqashiin xaal lagugu habaaray ama maquulan laka laguu yidhi ama madcuwan calayka laguu habaaray bilaa samicta ha maqli lagu habaaray hayra musmacin waa xaalun bimacna ducaa'i waa xaal markaa duca la macno ah ay malkaa xaalkii hadduu duca la macno yahay muxuu noqonayaa yacni markaa macno qawl waxa weeye waa in markaa la qadaraa oo maquulan laka ama madcuwan calayka yacni bilaa samicta markaasaa loo fasiraa ay laa samictaha maqlin waayo xaalku markaa waa inuu noqdaa markaysaga xaalku waa wasfun filmacnaayo khabar buu xagga macnaha ka yahay ama sifu ka yahay marka dee khabarnimada iyo inshaaguna isma waafaqayaan marka saas aawadeed maquulan laka ama madcuwan calayka laa samicta ayaa macnuhu dhacaya xaal sidaa lagugu habaaray maqal wa yaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam raacina raacina bay odhanayaan waxay moodsiinayaan in leeyihiin ilaali yacni marka ay leeyihiin waxayna uga jeedaan cayo yacni marka waxa weeye rucuuna iyo rucuunada waxaa la yidhahdaa nacasnimadaa la yidhahdaa nacasnimada ayaa markaa la yidhaahdaa waqad nuhiya can khitaabihi biha waana la reebay nebiga calayhi salaatu wasalaam taa in lagula khitaabo waatuu allah u yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu indurna yacni raacina ha odhanina nebiga raacina in lagu yidhaahdo waa la nahiyo waa la reebay wa hiya kalimatu sabbin waa kelmad cay ah bilugatihim afkooday ku tahay afkay ku hadlaan markaa qolada yuhuuddu waa cibri afkooda cibriga ah ayay sidaa ku tahay laakiin maadaamay eh, carab la noolaayeen luqada carbeed way yaqaaneen luqada carbeed way yaqaaneen oo si saliiqa ah bay luqada carbeed u yaqaaneen waayo carab bay ku dhex noolaayeen carab baynay markaa la dhaqmeen marka siday afkooda u yaqaaneen si la mida bay luqada carbeedna u yaqaaneen layiyan bialsinatihim taxriifan bialsinatihim xaalay marka waxaweye carabadooda ku qalloocinayaan layigu waa taxriifka ama waa bedelaada ahludalaalka marka la sheegaayo ama ahlubidacaba marka la sheegaayo nusuusta maxay ku sameeyaan layi ama icraad bay ku sameeyaan nusuusta markaa khilaafsan ya ama waxay ku sameeyaan layi ay qalloocinayaan macnaho beddelayaan ama icraad ay ka jeesanayaan oo aynay soo qaadayn naska ama daliilka khilaafsan aynay soo qaadayn labada maslakba waxaa laynoogu sheegay hadalku allah uu yidhi wain talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira wain talwuu waa layigii aw tucridu waa tii kitmaanka iyo kajeesiga ahaa maba soo qaadayaan daliilka khilaafsan inay soo qaataan oo taxriifiyaan iyo inay ka aamusaan oo aynay markaa sheeginba labadaas wax ka dhexeeya ma jiraan ya waataa a'immada qaarkood cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo wakiic ibnu jaraax iyo yidhi ay yidhaahdeen labadaa imaam oo a'immadii salafka ka mid ahaa wakiic ibnu jaraax iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlulahwaa yadkuruuna maa lahum wa yaktumuuna maa calayhim ahlu sunnuhu waxa xujada u ah iyo waxa xujada ku ah ee ka soo hor jeeda mid walba waa sheegayaan ya icraad kama samaynayaan nusuusta qaar wa ahlulahwaa'i yadkuruuna maa lahum wa yaktumuuna maa calayhim ahlulahwaagu wixii iyaga ay is yidhahdaan xuja idinku jirto waa sheegayaan wa yaktumuuna maa calayhim waxa xujada ku ana waa qarinayaan oo waa ka aamusayaan lan yan bialsinatim ay laawina bialsinatim xaalay carabadooda ku qalloocinayaan wa acnan ay wataacininayo xaalay ku durayaan fi diini diinka ay ku durayaan qadxan acnan iyo qadxan waa isla macne ay dhaleecaynayaan oo durayaan diinka alislaam iyo diinka islaamka walow annahum qaaluu hadday sugnaan lahayd inay yidhaahdaan samicnaa waa maqalay wa atacnaa waa ateecnay badala wa casaynaa wa casaynaa halkay ka yidhaahdeen wa hadday odhan lahaayeen kana dhammayn lahaayeen wasmac maqal keliya ay odhan lahaayeen oo oo hayra musmacina aynay ku dari lahayn wandurna ay undur ilayna xaggayaga na soo eego na soo jalleeca ay odhan lahaayeen nadara markay basariyo tahay mafcuulka toosuma qaadato nadara ilayhi baa la yidhaahdaa laakiin markay intidaar tahay baa mafcuulka toos loo siiyaa unduruuna naqtabis min nuurikum ay intadiruuna na suga haddaba marka undurnaa loo fasirayo macnaa undur ilayna maxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay xadfiya iisaal oo marbaa ficilkii laasimka ahaa ee xarafka ku gudbi jiray ayaa xarafkii la xadfaa markaasaa mafcuulka la gaadhsiiyaa maxaa la samaynayaa xadfi xadfi iyo iisaal iyo ficilkii oo mafcuulka toos loo gaadhsiiyo ya waxyaalaha caynkaa lagu sameeyaa waa khilaafulqiyaas weeye oo kollay waxay noqonaysaa yacni markaa mid qiyaasi a ah ma aha wandurnaa ay undur ilaynaa xaggayaga na soo jalleeco na soo eeg ama wandurnaa na sugo oo na jiraaliyo na sug badela raacina raacinaa beddelkeeda lakaana khayran lahum lakaana wuxuu ahaan lahaa ay huwa hadalkaasi waa hadalkan dambe maquulkan dambe huwa madkuurkan la soo sheegay ama maquulkan samicnaa wa atacnaa wasmac wandurnaa hadalkani wuxuu noqon lahaa khayran lahum mid uga khayr badan mima qaaluuhu waxay yidhaahdeen tafdiil buu u laqbeeyey maadaama mima qaaluuhu u qadaray oo yani mufadalu calayhigii uu sheegay oo min gelinaayo wa aqwama mid u toosnaan badan buu noqon lahaa acdala uga toosan minhu kay yidhaahdeen mid uga toosan buu noqon lahaa culamada qaar waxay yidhaahdeen waxba tafdiil loo laqbayn maaye lakaana kaana khayran lahu mid khayr u leh buu ahaan lahaa waayo siday yidhaahdeen innaba khayr kuma jiro asal ahaan maxaa la yaqaanaa tafdiilka waxaa la yaqaanaa laba shay oo waxa lagu kala fadilayo wadaaga laakiin dheeraad ku kala leh yacni markaad laba shay kala fadilayso aad kaa waa ka khayr badan yahay dee mid khayrkii ebarba ka ah iyo mid khayr miidhan ah dee marka waxa weeye lama yidhaahdo haaliban kanaa khayr badan lama yidhaahdo allale sibaa lagu odhan karaa calaa sabiili tanazul marka looga jeediyo munaadaro oo laga tilmaamayo haddaa u qabtaan sidan in khayr ku jiro war sidan baa idinka khayr badan aarbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar ma rabbiyo markaa waxa weeye kala tagan oo mutacadida ayaa markaa khayr badan mise markaa allaha waaxidulqahaarka ah iyadoo taa lafteeda loo fasiray yacni markaa aslulkhayriya in laga tilmaamayo ama wasfiga keliya ma allaah baa yani ma arbaab yani mutacadida khayr leh mise allah baa khayr lehna waa loo fasiray hadda ma aragtaa asxaabu ljannati khayrun mustaqaran marka yani labada mid walba waa loo fasiray marka calaa kulli xaal way dhacdaa in waxa weeye shay aan khayryada la wadaagayn in cala sabiili tanazul in loo yidhaahdo ka khayr badan haddii markaa u qabtaan sida in khayr ku jiro laakiin waxa haaliba in la yidhaahdo kee khayr leh lakaana khayra lahum waxay u noqon lahayd mid u khayr badan iyaga mima qaaluuhu waxay yidhahdeen mid uga khayr badan bay noqon lahayd ama mid u khayr le bay noqon lahayd wa aqwama yacni mid u toosnaan badan bay noqon lahayd acdala minhu uga qumana uga toosan waxay yidhaahdeen ama wa aqwama mid u toosan bay ahaan lahayd walaakin lacanahum allahu ha yeeshee allah baa nacdalay abcadahum can raxmatihi naxariistiisu ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed ayuu kaga fogeeyey yani markaa naxariista wuxuu ku fasiray yani sida jamaahiirta culammaduba ugu fasiraan lacnada ibcaad naxariista ilaahay laga fogeynaayo laakiin xaqiiqatan allah waxbuu nacdalaa siduu allah cid ugu salliyo ayuu xaqiiqatanna cid u nacdalaa bilqawlina allah waa ku nacdalaa bilqawlina waa ku nacdalaa laasimka ka dhalanayaana waxay tahay naxariistiisa inuu ka fogeeyo labada mid walba xaq weeye oo inuu xaqiiqatan wax u nacdalo dee qur'aankaa bay inoogu sugantahay soo maa walaakin lacanahum allaahu waa qowlullaahi weeye odhahdan baanu allah ku nacdalay yacni markaa iyaga ku nacdalay laasimka ka sii dhalanayaana wuxuu noqonayaa naxariistana inuu ka fogeeyo naxariisiisa waa laasimka ka dhalanaayo waxaa loo nacdalay oo allah u nacdalay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed isbaatu sababiyati baa ku suganoo musababku sababta yani marka inuu ku dhacaayo bisababihi laa cinda sababihi ya ashaaciradu markay leeyihiin marka musababku yaxsulu cinda sababihi laa bihi cindahu laa bihi agtiisu xasilaaye laa bihi isaga kuma xasilo yacni bihida qur'aanka meelo badan bay ku soo aroortay iyadoo bacda sababiyada la sheegaayo mawdicanna uu ka mid yahay hmm. mawaadic kalena aynu soo aragnay falaa yuminuuna ma rumaynayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan qaliila mooyaane wax kale rumayn maayaan ama ilaa qaliilan cid yar oo iyaga ka mida mooyaane ashkhaas yar oo ka mida mooyaane cid kale ma rumaynayso minhum iyaga ka mida ka cabdilaahi ibni salaam sida cabdilaahi ibni salaam oo kale wa asxaabihi asxaabtiisa kiristaanka in badan baa islaamay laakiin yuhuudda waxa ka islaamay waa yaraayeen ma badnayn waa dad cinaadkoodu badan yahay oo madaxadaygoodu badan yahay nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa low aamana bii casharatu min alyahuudi la aamanat biya alyahuudu kulluhunna haddii toban yuhuudda ka mida ay rumayn lahaayeen yuhuudi dhammaantood waa ay wada rumayn lahaayeen tobankaa yuhuudda ka midina waa maxay waa tobanka muqadamka agtooda ka ah ee a'immadooda ah xuyay ibnu akhdab iyo ay ka mid ahaayeen haddii tobankaa markaysagaa kibaarta ee ugu waaweyn yacni hadday islaami lahaayeen dhammaan way wada islaami lahaayeen laakiin may islaamin saas aawadeed yacni markaa haalibkoodu kufrigii bay ku adkaysteen cabdullaahi ibnu salaam laamku ma shadna sallaam ha odhanin kuwa cabdillaahi ibni salaam waa mukhafaf weeye allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwiiow uutu lkitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa nazalnaa kii aanu soo dejinnay rumeeya ama kii aanu soo dedejinnay rumeeya ee qur-aanka ah musadiqan limaa macakum xaalka aanu soo dejinnay musadiqan uu rumaynaayo limaa macakum kii la jirkiinna ahaaday uu rumaynaayo oo kitaabkii idin weheliyeyna uu rumaynaayo min qabli an nadmisa wujuuhan intaanaan masaxin wejiyaal aanaan masaxin wejiyo intaanaan marka waxa weeye masixinoo dee iska ka dhigin mid wada malaasan aanan ka dhigin oo afkii iyo sankii iyo indhihii mid walba markaysaga aanaan yacni mid isku masaxanoo aan meeliba daloolin meel bannaanba jirin ya ee isku malaasanoo isku masaxan ya oo halkaa jabhada la wada mida intaanaan ka dhigin fanaruddaha aanaan ka yeelin wejiyada calaa adbaariha ay kaa'inatan calaa hay'ati adbaariha yacni markaa xaggeeda dambe ee qadaadka mid markaa waxa weeye qaabkeedoo kale ku sugan aanaan ka yeelin oo wejiyadiinna aanaan ka dhigin mid qadaadkiinna la mida waanu indha idiin jeexnayn oo af idiin jeexnayn oo yacni markaa san idiin daloolin intaanaan sidaa ka yeelin qur-aankaanu soo dejinnay aw nalcanahum ama intaanaan nacdalin kamaa lacannaa sidaannu u nacdallay nacdal la mida nacdashii aanu nacdallay asxaaba sabti asxaabu sabtiga aanu nacdallay nacdasha hadda laasimkaa loo sii jeedaayo waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa dee kufrigay ku sugan yihiin waa lagu wada nacdalaye lacna khaasa hadda laga tilmaamayaayo intaanaan muuqaalkiinna doorin waxaa laga garanayaa tashbiiha lagu shabahay kama lacanna asxaaba sabti asxaabu sabtigana dee waa la dooriyo muuqaalkoodiiba wax kale laga dhigo yacni daayeeroo kale waa tii loo bedelay intaanaan saasoo kale idinka yeelin maskhi idinku samayn muuqaalkiinaba doorinoo wax kale ka dhiganoo aan bini aadam ahayn islaamoo rumeeya wa kaana amrullaahi wa kaana wuxuu ahaaday amrullaahi amarka ilaahay mafcuula mid la samaynaayo fulaaya ayuu ahaaday yaa ayuha aladiina kuwiiow uutuu lkitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa nazalnaa ay biladii kii nasalnaahu aanu soo dejinnay caa'idku wuxuu noqonayaa mafcuulka xadfan buu noqonayaae kaanu soo dejinnay rumeeya oo min alqur'aani qur'aana musadiqan waxaanu soo dejinnay musadiqan xaaluu rumaynaayo lima macakum kii la jirkiina ahaaday xaaluu rumaynaayo soo dejinnay oo min atawraati tawraad ah min qabli an nadmisa wujuuhan intaanaan masaxin ee ka hor rumeeya wujuuhan wejiyaal aanaan masaxin namxuwa maa fiihaa waxa ku sugan wejiyadaa aanaan baabi'inoo masixin oo min alcayni yacni markaa il ah san ah waalxaajibi yani markaa suuniyo ah yani waxaa soo gelaya walfami af ah yani waxa wejiga ku o dhan intaanaan isu ekaysinoo mid masaxanoo malaasan aanaan ka yeelin ya rumeeya caynna waxaa loo jeedaa jinsi baa laga tilmaamayaayo mufradnimada markaa mid uun loogama jeedee macnaa acyun baa laga tilmaamaya oo cayn inta la yidhaahdo in markaa jinsiga laga tilmaamayo way dhacdaa iyadoo al leeya iyadan al lahaynba mm, fii jannaatin wa nahar wa nahar waa mufrad haddana waxaa laga tilmaamaya jinsu nahar oo anhaartiinta ku dhacaysa marka jinsu cayn oo acyuntii ku dhacaysa ama qof walba cayneenkiisii jinsu anfina waa saas le fa naruddaha aanaan ka yeelin radda bimacnaa sayaro waa noqotaa radda celin waa noqotaa yani markaa sayarana waa noqotaa fanaruddaha ay fanusayirahaa fanajcalaha anaan ka yeelin calaa adbaariha kaa'inatan calaa hay'ati adbaariha mid ku sugan radda bimacnaa sayaro markay tahay laba mafcuul bay qaadataa mafcuulkii koowaad way haysataa wa damiirka haada fanaruddaha haada wey mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa mutacallaqa yani calaa adbaariha ku tacalluqaya oo dee meel laba mafcuul looga baahan yahay calaa adbaariha narudda kuma tacalluqsiin kartid waa inaad mutacallaqii kale ka dhigtaa mutacallaqaad qadarayso inaad mafcuulka labaad ka dhigtaa fanaruddaha ay fanusayiraha ama fanajcalaha anaan ka yeelin calaa adbaariha kaa'inatan calaa hay-ati adbaariha mid ku sugan qaabka yacni markaa adbaarteeda yani wejiyada xaggeeda dambe waxaa laga tilmaamaya qadaadada yani mid la mida aanaan ka yeelin adbaaru lwujuuh dee waa qadaadada weyi qadaadtolon ma erayga carabiga la taxriifiyey carabiga waxa la qadaal baa la yidhahdaa maogtay qadaadka marka la sheegaayo qadaal waa qadaadka waxaan sidhi tolon almay tahay marka qadaadku yani taasun inay taxriif geliyeen luqada carbeed qadaal baa lagu yidhahdaa ereyga ku soo dhow baan ujeeda qafaana waa layahay fanajcalaha anaan ka yelin kalaqfaa'i aqfaa waa jamcu qafa marka aqfiya iyo aqfaaba waa lagu jamciya aqfiya iyo aqfaa faqafayna iyo qafayna marka leeyahay waxaa laga tilmaamaya waa dabagelinay oo qadaadkoodaanu raacinno oo dabagelinaa laga tilmaamaya fanajcalaha anaan ka yelin kalaqfaa'i yacni marka mid shabahaysa qadaadadooda ama kaa'inatan calaa adbaariha kalakfaa'i sida qadaadada mid la mida lawxan waaxidan loox keliya bimacnaa mid isku wada siman meel daloosha iyo meel godantoonna lahayn isku wada malaasan intaanaan saa ka yeelin ka hor rumeeya aw nalcanahum ama aanaan nacdalin namsakhahum aanaan doorin qiradatan daayeera aanaan u doorin oo daayeera ka yeelin qiradatan daayeero aanaan u doorin kamaa lacannaa saan u nacdallay nacdalla mida nacdasha aanu nacdallay masakhna aanu doorinay asxaaba sabti kuwii sabtida u saaxiibkaha sabtida u saaxiibkaha waxaa loo jeedaa maalintii sabtee la yidhaaha ugaadhsanina kuwii ugaadhsaday ee yuhuudda ka mid ahaa ee xeelada sameeyey ee dabeedna la dooriyey ee laga dhigay markaa daayeerada laga dhigay daayeerada laga dhigay marka aayadda waxaa ku sugan in daayaro laga dhigay baa ku sugan asxaab sabti minhum xaalay asxaabu sabtigaasi iyaga kamid yihiin wa kaana amrullaahi wuxuu ahaaday amarka ilaahay ay qadaa'uhu yacni ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisu mafcuula mid la samaynaayo fulaaya ayuu ahaaday walamaa nasalat markay soo degtay aslama cabdullaahi bnu salaam waxa islaamay cabdullaahi bnu salaam baa islaamay faqiila waxaa la yidhi kaana waciidan bishartin wuxuu ahaa goodi sharti ku xidhan falamaa aslama bacduhum markay islaameen qayb yuhuuddii ka midi rufica waciidkii waa la rafciyey in la fuliyo waa la rafciyey waa la baajiyey wa qiila waxaa la yidhi yakuunu waxaa xasilayoo ahaan doona damsun masaxaad la masaxayo oo yacni dadka qaarkood yacni wejiyadooda la malaasayo waa maskhun iyo doorin la doorinaayo oo qaarkood yacni wax kale laga dhigaayo qabla qiyaami asaacati intaan qiyaamadu dhicin ka hor yacni dadka qaarkood la doorinaayo oo wax kale laga dhigayo ama daayaro ama doofaaro ama wax kale aayaddan yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazlna musadiqan lima macakum min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha cala adbaariha waxaa ku sugnaa waciid nimankii yuhuudda waxaa la amray inay qur'aanka rumeeyaan rumaynta qur'aanka la rumaynayo iyo rumaynta nebiga la rumaynayaana way isku xidhan tahay waayo qofka qur'aanka rumeeyaa nebigana waa rumaynayaa islaamnimadana waa soo gelaya marka aaminuu bima nazalna musadiqan lima macakum kitaabkii la jirkiinna ahaana waa rumaynayaa kitaabkani waxaa rumaysaan oo iimaankaa la timaadaan intaan cuquubadaasi idinku iman min qabli an nadmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha inta aanaan wejiya dhababin oo ka yeelin qaar malaasan oo indho iyo af iyo san midnaba aanu u daloolin ee isku masaxan oo isku mida intaanan ka dhigin oo qadaadada qaar la mida aanaan ka yeelin intaa ka hor islaama ama aanaan muuqaaladiinna aanaan doorinoo sidii asxaabu sabti aan u nacdalloo kale si la mida aanaan idin nacdalin asxaabu sabtiguna waa nimankii yuhuudda ay ugaadhsaday markii laga reebay maalinta sabtida inay ugaadhsadaan ayay maalintii sabtida ugaadhsadeen xeeladna sameeyeen xeelad bay sameeyeen waxay sameeyeen markaa maalintii sabtida ka horraysay ayay godad qodeen gacmay ka soo jeexeen baddii xeeb bay deganaayeen kalluunka baddayna ka ugaadhsan jireen waana la imtixaanay maalmihii kale kalluunkii waa ku yaraadoo widhiidh buu noqday wuxuu noqday mid aad u yar lixdan maalmood ee kale maalinta sabtidana wuxuu noqday kalluunkii mid ceeriyoon ah oo yacni markaas sidaa isu kor saaran oo fara badan buu noqday maalmihii kalena siday u helaanba waxay noqotay qaliil dabeedna waxay is yidhaahdeen si aad sabtidiina kalluunkaa dee faraha badan leh aydaan u waayin si cadna aydaan u ugaadhsan maalintii sabtida maxaad samaysaan yacni gacamma jeexa yacni markaa waxa weeye meelo yacni markaa sidii berkado oo kalena yacni sameeya oo baddu markay soo butaacdo biyuhu ay soo gelayaan berkaddaah shabakadana dhigta markaysaa meelaha markay baddi soo butaacdo oo ay marka waxa weeye gacmadaa soo raacdo oo deedna marka waxa weeye meelaha ay berkadaha qodeen biyihii soo galaan kalluunkiiyo fara badanna waa soo gelayaan shabakadii u yaalayna waa ku xaruunaya bahalkii maalinta sabta la bixi maayaan axadday kala baxayaan marka xeelad bay samaynayaan haddamaarta was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracan wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim yani waxa wey waa la imtixaana caaqibadii maxay noqotay way qaybsameen qolo xumaantii ka reebta qolo samaysa qolo iska aamusta markii dambe waxay noqotay in iyagii marka waxaa la ciqaabay falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin haddamaarta markay madax adaygeen oo wixii laga reebay ku adkaysteen waxaa loo beddelay in daayeero laga dhigo qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daayaro dullaysan noqda saasaa lagu yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dhallinyaradii waxaa laga yeelay daayeero odayaashiina waxaa laga yeelay doofaaro sidaana ahlucilmiga qaarkood ayaa yidhi haddaba ma aha daayeerada iyo doofaarada hadda jiraa inay markaa yihiin kuwii inay farac ka yihiin maaha waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu sheegay in allaha lam yuhlik qowman fayajcala lahum naslan yacnii ilaahay qolo ma halaago oo deeta firu ma yeero wa ina alqiradata waalkhanaaziira kaanuu qabla dalik xadiiska saxiixa daayeeradiiyo doofaaradu horay u jireen yacni makhluuqaadu ilaahay hore u abuuray ayay ahaayeenoo jira marka kuwaasay farac ka yihiin laakiin ummad marka la dooriyo oo ama daayarra laga dhigo ama doofaarra laga dhigo ma baaqi noqdaan lilcibra ayaa looga yeelaa yagana markaa lagu ciqaabaa dabeedna markaa waxa weeye deg deg baa dabeedna iyaguna ay marka dambe u wada dhintaan oo u wada leedaan wax faraca oo ka hadhaana ma jiro marka sheikhu haddaba wuxuu inoo tilmaamay waciidka noocani wuxuu ku xidhnaa shardi shardigaasi wuxuu haddaydaan islaamin saasaa u dhacaysa macnuhu macnuhu u dhacayo haddaydan islaamin cuquubada noocaasaa idinku dhici doonta markay qaarkood islaameen cuquubadii waa la rafciyey waa qawl faqiila kaana waciidan bishartin falamaa aslama bacduhum rufic oo shardigu muxuu ku xidhnaa inaan cidiba ka islaamin haddii cidiba idinka islaami weydo saasaa laydinka yeelaya dabeed bacdi ka mida ah islaamay walow haba yaraadaan be marka markii qayb ka midii ah islaamtay waciidkii waa baaqday sidaa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi wa qiila yakuunu tamsun wa maskhun qabla qiyaami saaca yacni maskhigu ilaaba ilaa waa jirayaa lama odhan mar walba ee waxaa laga tilmaamayaa inuu waciidka loogu goodiyayaa inay markaa dee inuu dhici doono laakiin dhammaan inuu ku dhaca laazim ma aha marka qayb ka mida dee waa ku dhici doonaayo waxa weeye qabla qiyaami saaca maskhi baa jiri doona xadiis baana soo arooray sheekh albaani u quweynayo silsilatu xadiis saxiixa oo tilmaamaya yakuunu fii ummatii maskhun wa khasfun wa qadfun ummaddayda waxaa ku dhici doona qayb ka mida in la dooriyo maskhi lagu sameeyo inta la dooriyo suurad kale laga dhigayo muuqaal kale waa qayb ummadda ka mid a ya iyo wa khasfun qayb dhulka lala gooyo wa qadfun iyo qayb dhagxan lagu samada lagaga keeno xadiiska caynkaasana sheekh albaani waa quweeyaa silsilatu axaadiis saxiixa ayaanu ku quweynayaa marka bacdi ka mida ummadda inuu ciqaab noocaasi ku dhici doontaa la tilmaamaya oo xadiiskaasi marka uu faa'iideynaya laakiin macnaheedu ma aha yacni markaa gaalo oo dhan buu ku dhici doonaa ama yuhuud oo dhan buu ku dhici doonaa lagama tilmaamaayo haddii la yidhaahdo sawta cuquubada gaalada la ciqaabaayo oo ciqaab samaawiya lagu soo rogaayo ummatu muxamed laga badbaadiye waxaa la odhanayaa cuquubo lagu isti'saalayo lagu dabar jarayo kufaar oo dhan baa la rafciyey laakiin bacdi ka mida in la ciqaabo waa arrin suuroobaya yacni markaa cid ka midana markaysagaa ku dhacaya ama ku dhici kara ee mid la rafciyo la ballan qaado in la rafcinayo taas ma aha laakiin kii isti'saalka ahaa ee nebiga ciddii beenisee ka gaalowday dhammaan la wada halaagi jiray ummadihii hore nebiyada beeniyey kaasaa la rafciyo la baajiyaye laakiin qayb gaalada ka mida in markaa waxa weeye cuquuba ku dhacdo oo yacni ama dhulka lala gooyo ama dhagxan lala dhaco ama suuraddooda wax kale loo dooriyo kaasi isagu waa baaqiya lama rafcin allah waxau yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo laga gaaloobo ciddii ku dhimataan ka toobadkeeni ilaahay ka dhaafi maayo wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna daalika waxa gaalnimo ka sokeeyo waa u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeela oo cid kale la wadaajiya ama rabbi ka gaalooba faqad iftaraa xaqiiqee waa been abuurtay isman dembi cadiiman weyni badan ayuu been abuurtay alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum alam tara ma ogtoo cilmigaagu ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay yusakuuna eh, ammaanayey anfusahum nafahooda ammaanayey bal illaahu yusakii man yashaa bal illaahu ka soo guurtaase allaah yusakii waa tahirayaa man yashaau kuu doono ilaahay inuu tahiro ayuu tahirayaa cidduu ilaahay ammaano ayaan baana ammaanan cidduu ilaahay tahira ayaa tahirmaysa walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo lagama nuqsaaminayo fatiilan ay qadra fatiilin yacni fatiil in la eg lagama nuqsaaminayo oo yacni markaa lagama dhimaayo fatiilkana waxaa laga tilmaamayaa laftimireedka yacni halka ay sidaa uga kala jeexan tahay khaydka yar ee ku jira ayaa laga tilmaamaya mufasirku si kale ayuu ku fasiraya laakiin sidaa yani markaa saxani waa saas undur eeg kayfa yaftaruuna kayfa sidee yaftaruuna ay been abuuranayaan xaalay sidee yihiin bay yaftaruuna been abuuranayaan cala allaahi allah ay ku been abuuranayaan alkadiba been wa kafaa bihi yacni been abuurkaasaa ku filan isman xaaluu markaa dembi yahay dembigaasoo mubiinan ay bimacnaa bayinan cad aayadda hore allah wuxuu inoo sheegayaa gaalnimada inaanu ilaahay u dhaafaynin cidnaba laakiin waxaa gaalnimada ka sokeeyo dembiya in loo dhaafaayo ilaahay cidduu doona u dhaafayo aayadda maxaa looga jeedaa ma cidda toobad keentaa looga jeedaa mise ciddaan toobad keenina ku dhimataa looga jeedaa ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan aayadda waxaa looga jeedaa cidda aan toobad keenin ee ku dhimata ayaa laga tilmaamaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bih qofkii shirki ku dhintaa shirkulakbar isagaan ka toobad keenin ku dhintaa oo ka soo noqon ilaahay u dhaafi maayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyaduna waxay ku saabsantahay liman lam yatub ciddaan ka toobadkeenin aayaddu kuma saabsana taa'ibka toobad keena ee ka soo noqday ama shirkigii ka baxay ama dembigii kabiiradaa ka baxay kuma saabsana ciddii toobad keenta towba saxiixa gaalnimo iyo kayrkeedba hadduu ka toobad keeno waa laga aqbalayaa towbadda yacni markaa kumana gaar ahaa cidda laga aqbalayaa yani marka waxa gaalnimo ka sokeeyo keliya marka aayaddu waxay ku saabsan tahay ciddii aan ka toobad keeninoo ku dhimatay ku saabsan tahay yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica yacni allah waata uu yidhi yacni addoommadaydiow nafahooda ku israafee ku loo farayow yacni ha ka quusannina ilaahay naxariisiisa aayadduna waxay ku soo degtay dad gaalnimo iyo dil iyo zino intaba la yimi waxay la yimaadeen gaalnimo waxay la yimaadeen dil xaq darra ah waxay la yimaadeen zino bay intaba la yimaadeen markaase waxay is yidhaahdeen dee malaa towbada ka aqbali maayo ya diinkii bay ka ridoobeen oo waa gaaloobeen dil iyo zinaba waa la yimaadeen markaasaa dabeedna markaa islahan toobad laydinka aqbali maayo aayaddaa soo degtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilahay ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waatay saxaabada qaarkood yidhaahdeen wa arja aayatin fii kitaab illaah ya aayadda ugu rajogelinta badan ee kitaabka ilaahay ku sugani waa aayaddaas laa taqnaduu min raxmat illaah naxariista ilahay ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood buu dhaafaa hadday gaalnimo tahay iyo waxa gaalnimo ka sokeeya hadday tahayba culammadu markay kulminayaan labada aayadood waxay yidhaahdeen labada aayadood midna waxaa yacni markaa waa la khasisay yani weliba markaa tacliiqna waa lagu sameeyey midna waa la ilaaqay waana la camimay ya oo aayaddan markaa suuratu nisaa yacni khasa wa callaq aayadda suuratu zumarna camama wa atlaq ilahay waa cammimay waana itlaaqay see loo camimay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa dembi kastoo weyn haddaad la timi yacni waxaad ogaataa inuu ilaahay hafuuru yaho ciddii ka toobad keenta dembi walba ka dhaafayo hadday gaalnimo tahay hadday dil tahay hadday zino tahay hadday dembiye kale tahay dembi kasta oo la galo ciddii ka toobad keenta ilahay waa ka dhaafaya ina allaha yakfir dunuuba jamiica jamiica addunuuba inta la yidhi baa jamiican weliba lagu adkeeyey haddamaaragta dembiyadoo dhan buu dhaafaa marka camama wa alaq maxaa laga ilaaqay waxaa laga ilaaqay mashiiada qaydka mashiia laguma xidhin oo lama odhan in allaha yakfiru dunuuba jamiican liman yashaau ciduu doonu u dhaafaa lama odhan ya mashiia laguma xidhin cammama wa alaq aayaddan kale ee suuratu nisaana yacni khasa wa callaq waa khasisay oo dembiyadii baa la kala saaro oo la kala reebay in allaha laa yakfiru an yushraka bi ilaahay gaalnimada ma dhaafo ya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxa gaalnimada ka sokeeya wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo cidduu doonona uma dhaafaa loo jeedaa maxaa looga jeeda marka aayaddan waa ciddi aan ka toobadkeenin gaalnimo qofkii ku dhinta ilaahay u dhaafi maayo laakiin intuu nool yahay hadduu ka toobad keeno waa loo dhaafayaa xataa gaalnimada xataa gaalnimada haddamaarka marka aayaddani waxay ku saabsan tahay kaan toobadkeenin wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa waxa gaalnimo ka sokeeyana wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu dhaafo oo qofkii dembiga weyn ku dhintay ee aan ka toobad keenin yaa dembigaasina gaalnimo aanu ahayne wax gaalnimo ka sokeeye uu yahay walow dembi kabaa'iroo weynba ha ahaadee hadduu doono ilaahay waa u dhaafayaa intuu ka cafiyo buu hor jannada ka gelinaya hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya kaasi waa kuma waa kii aan toobadkeenin waa kii aan ka toobad keenin ya wa taxta almashii'a la yidhahdaa doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu waatii axaadiista ku soo in shaaa cadabahu wa in cafaa canhu hadduu doonno ilahay waa ku cadaabayaa ya hadduu doonnona waa ka cafinayaa waa dembiyada gaalnimada ka sokeeya waa qofkan ka toobad keenin laakiin kii ka toobad keenaa qacan towba saxiixa hadduu ka toobad keeno ilaahay waa ka toobad aqbalaya xataa gaalnimada iyo waxa kaleba ya marka aayadda zumar waxay ku saabsan tahay kii toobad keenay ku saabsan tahay aayaddanna waxay ku saabsan tahay kaan ka toobad keenina ku dhinta marka gaalnimo qofkii ku dhinta ee aan ka toobad keenin ilaahay u dhaafi maayo wixii gaalnimo ka sokeeyaana waa taxta almashii'a in shaaa cadabahu in shaa cafaa canhu haddaanu ka toobad keenin hadduu doona ilahay waa ka cafinaya hadduu doonana waa ku cadaabaya laakiin haddii lagu cadaabo naarta ku waari maayo waayo dembiga naar loogu waaraa waa kuma dembiga naar loogu waaraa waa gaalnimo keliya dunuubta kalean gaalnimo ahayn hadday dil tahay hadday zino tahay hadday dulmi tahay hadday dembiye kale tahay waxa weeye iyada naar looguma waaro naarta looguma waaro marka horena qaci ma aha ilaaba ilaa inuu qofku naar ku gelaayo inuu naar ku gelayo yacni qaci maaha marka ciddii toobad keentaa dembi walba ilaahay waa ka dhaafayaa laakiin shuruudda towbadda waa in la dhammaystiraa oo shuruuddii towbadda lala yimaadaa saas yadaa weeye waayahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk